alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabumaa shaygii buu baab yahay adilada ahaa ee jaa ku soo arooray ana bacda hadihi lumma fi ana bacda hadihi اlumma in ummadan qaarkeed yacbudu uu caabudi doono alawthaan macbuudaadka aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn xaqdarada lagu caabudo baabkan maqsuudka iyo ujeedada kitaabka loogu qoray waxay tahay ihbaatu ana shirka sayaqacu fi hadihi اlumma laa maxaala in la sugo shirkiga akbarka ee diinta lagaga baxaa ummaddan dhexeeda inuu ka dhici doono shaki la-aan oo ummadda qaar ka midii ay samayn doonaan waraddu calaa man yunkiru dalika min ahli اlbidaci waاdalaali min cubaadi اlqubuur iyo radin la radinayo kuwa arrinta noocaasiyo diiday ee asxaabu اlbidac iyo xabaalo caabudba leh aladiina yaquuluuna ina cibaadaة اlqubuuri wاlأwliyaa laysat min ashirki billah waxaynu arkayno ah baryo iyo gowrac iyo nadar iyo wixii la halmaala ee loo samaynayo xabaalo iyo awliyo shirki maaha bay leeyihin lianna alumata macsuumatu minhu waxaana u daliila waxaas inaanu shirki ahayn ummadda nebi maxamed ajiibtay ee rumaysay shirkiga macsuum bay ka yihiin oo qof ka mida ah oo shirki akbara samaynayaa ma jiro ilaa qurbi qiyaami saaca ilaa muuminiinta dabaysha wanaagsani ay kilinkilooyinka ka mari doonto oo ay nafta ka qaban doonto oo dhulka gaala isugu hari doonto markaas ayaa shirkigu uu dhacayaa bay leeyihin lakiin inta ka horeysa maya wa fi lbaabi ataxdiiru min ashirki watanbiih cala alkhawfi minhu markaynu maraynay baabulkhawfi min ashirki waxaynu sheegnay waxyaabaha waajibinaya qofka muslimka muwaxidka inuu shirkiga ka baqo inay ka mid tahay waranka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku waramay shirkigu inuu soo noqon doono ummadiisa markaa qaar ka midii cibaadatu alasnaam walawthan inay dib ugu noqon doonaan arrinta noocaasina qofka muslimka ah waxay u sababaysaa inuu shirkiga ka baqo ee kuwaa miyuu ka mid noqon doonaa mise kama mid noqon doono ilaahay baa og in badanna ilaahay subxana wa tacaala uu ka baryo inuu khaatimada u wanaajiyo towxiidna uu ku nooleeyo towxiidna uu ku dilo baabkan musanifku raxima llahu tacala wuxuu ka horreysiiyey abwaabtii markaa ka warramaysay altaxdiiru min wasaa'il الshirk wa daraa'icihi almuadiyati ila lwuquuci fiih digista laga digayo shirkiga wasaaishiisa iyo asbaabihiisa dadku inay ku dhacaan sababaya inuu baabkan abwaabtaa ku xigsiiyana waa munaasib jiddan waayo isku xigsiintaasi waxay caddaynaysaa ana maa sabaqa laysa tandiiran faqad wixii laga hadlaayey abwaabta hore lagaga hadlaayo ah shirkigu inuu wasaa-il leeyahay iyo wadooyin dadka uu soo maro shareecaduna in badan inay ka digtay maaha qadiya nadariya un yacnaa sheeko un aan waaqic iyo waaqic la taaban karo iyo dhacdooyin adduunya dusheeda ka dhacaya aan lahayn maaha waa amru waaqicun fii hadi lumma wasaaishaa la sheegaya dad badan buu shirkigu dhab ahaan usoo mari doonaa weyaan macnihii shirkiga laftiisii ku dhici doona sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan xafiid lmusanif wuxuu sheegay in dadkii dacwaddan dacwa tawxiid ka soo horjeeday qaarkood ay ishkaal ku soo arooriyeen sheekha shubho shubhadaasoo markaa uu yahay eh, nuxurkeedu in ummaddani ay tahay macsuuma min ashirk oo aanu shirki dhexdeeda aanu ka dhacahayn oo macnaheeduna uu noqonayo cid ashahaadanaysa oo shirki samaynaysa mama jirtaba qofku mar haddii waxa weeyaan uu eh, tawxiid mar la yimaado towxiidkaas ayuu ku sugnaanayaa ilaa uu ka geeriyoonaya ragga shubahadaas soo arooriya waxaa ka mid ah cabdullaahi almuweys oo meesha sudayr la idhaahdo ku noolaa waktigii sheekh maxamed cabdilwahaab iyo ibnu ismaaciil oo alwash magaalada la dhaa deganaa ibnu suxaym iyo inankiisa fi riyaad deganaa sulaymaan ibn cabdilwahaab bn abdilwahaab waa sheekh maxamed bn cabdilwahaab walaalkii wey waxaanu ahaa kuwa sheekha radinayey ee shirkiga difaacayay buu kamid ah marka kitaab buu leeyahay uu markaa ka qoray masalada raddu cala alwahaabiya oo shubahaadka masaladan ay u daliishadeen masaladana ummaddu inay tahy macsuuma min ashirk shirki baanu ka dhacahayn wa min uma waxa ay samaynayaan o dham inaanu shirki ahayn uu ku ururiyey ka xuraymala meesha la dhaha buu deganaa wuxuu hi zacamuu ana hadi lumma laa yaqacu fiiha shirku walaa bidca kuwaasoo dhan waxay sheegteen ummaddan shirki inaanu ka dhex dhacayn iyo bidcatoona wariahum hada jaahil murtaab waa ka uradinay kaasaa dhaxalay bui jaahilkaa shakisan qaala biqowlihim sawaan bisawa waqad radda shaykhunaa sheekhiisu waa awowgii maxamed bin abdilwahaab raximah shubhata ulaaika almunkiriin lidiin اlislaam wadacwati ilayh qofku mar hadduu tawxiidkii diiday dee diin lislaam waa diiday ila asalkeedii buu diiday waxba hala yaabin marka wa shubahahum biaayaati almuxkamaati albayinaat shubahooyinkooda wuxuu ku buriyey aayaadka muxkamka ee cadcad oo bisunati saxiixati sariix iyo sunada nebiga ka ansaxda ee ku cad masalada wabilcaqli walfira wabayana biladilati walbarahiin baraahiin ana hada aladii yafcalu ulaaika wagayruhum bitilka alawqaat anahu shirku lakbar aladi laa yakfiruhu اllah sheekh sulaymaan bn cabd lah isna waa xafiidkii kale ee sheekha wuxu araada almusanif bihadihi tarjama alradda calى cubaadi اlqubuur baabkan wuxuu ku radinayaa musanifku kuwa xabaala caabudka aladiina yafcaluuna shirk oo samaynaya shirkigii weynaa wayaquuluun inahu laa yaqacu fi hadi اlummati اlmuxamadiya iyagoo shirkigii samaynaya ayaa haddana waxay ku doodeen aanu shirkiba ka dhex dhacahayn ummadda nebi maxamed wahum yaquuluuna laa ilaha ila maxamedun rasul mar hadday laa ilah maxamed rasulla leeyihin wax alaala waxay ictiqaadaan iyo waxay ku hadlaan iyo waxay sameeyaan o dham shirki maha bay ku leeyihin وبين في hذا الbاب من كلام الlahi وكلام رasuuلihi صلى الله عليه وسلم ma يdل على تنوع الشhirك في hذه الأمة ورuجوع kaثيir minha إلى عباadة الأwثاn wuxuu ku cadeeyey baabkan adilo qur'aan iyo sunaba leh oo tusinaysa noocyo shirki in ummadda dhexdeeda ka dhici doono in badanoo ummadan ka midina inay u noqon doonaan ilى عibaadaة الأwثاn وin kaana طaaئfaة minha la tزaalu calى الxaqi laa yaduru man khadlhm xata yaأtiya amr اllahi tabaaraka wataعala lakin macnaheedu maaha in ummadoo dhami ay shirki u wada noqon doonto bal mar walba ummadda waxaa laga dhexelaya dad ahlu tawxiida ee rasuulkaa sheegay mar walba ummadiisa in laga dhexelayo طaa'ifo xaqa ku taagan oo cidda markaa hoojisay garabkooda ka baxda aanay waxaa dhib aanay u geysan karin saasay culimadu markaa baabkan ay u fasireen musanifku raxima llahu tacaala wuxuu yihi bacda hadihi اlumma marka alumma laba macno ayaa ereygaasi usoo arooraa oo ummadda nebiga alayh salatu salaam marka la idhaahdo ummat annabiy alayh salaatu wasalaam labay u qeybsantaha ummat dacwa iyo ummatu alijaaba labadaasay u qeybsanta ummat lijaaba waa alumma alati istajaabat lilnabiyi wadakhalat fi lislaam waa ummaddii nebiga calayh salatu salaam dacwadiisii ajiibtay ee diinta islaamka gashay ee islaamka qaadatay ummatu dacwana waa alatii lam tadkhul fi lislaam walam tastajib lidacwati اnabiyi sala اllah alيh wasalam miman ursila ilayhim اnabiyu sala اllah alيh wasalam oo dadkii nebiga loo diray oo ummaddii nebiga loo diray bay ka mid yihin haddana diinta islaamka may gelin nebigana alayh salatu slaam dacwadiisii may ajiibin kuwa maxaa la idhaahdaa ummatu dacwa kuwa nebiga loo diray ee islaamay dacwadiisii ajiibeyna maxaa la idhaahdaa ummat lijaaba haddaba markuu musanifku leey ana bacda hadihi اlumma ummadda ma ummatu dacwi uga jeedaan mise ummat lijaaba uga jeedaa maxay idinla tahay ummatu ijaaba ummatu dacwo marka horeba shirki iyo kufri bay ku sugan yihin cid markii hore islaamnimo ku sugnayd oo shirki uu ka dhacayo bacd alislaam ayuu musanifku ka hadlaya wuxuu yihi sheekh saalex al sheikh isaguna waa xafiid lmusanif lakin waa xafiid baciida isagu waa saalex ibnu cabdilcaziz ibnu maxamed ibnu ibrahim ibnu cabdilaiif ibnu cabdiraxmaan ibnu lxasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahab wasiirkii saabiqa ahaa ee wasaaratu alawqaaf ashuun islaamiya fi lmamlaka waana caalim waxa weya nixreir ah lugawi ah oo culumta kalena baac dheer ku leh wuxuu leeyay kitaab la hahda atamhiid kitaab tawxiidka uu ku sharaxo aad u qiimo badana wuxuhi ana qowlahu bacd hadi اluma yacbud اlawthan yacni biumat اlijaaba buu ula jeedaa buuri waa dadkii islaamay ayaa markaa awthaan caabudi doona ay fi anahum yatrukuuna diinahum diintooday ka tegi doona o yatawajahuuna ila alawthan wayacbuduunaha macbuudaad aan allaha xaqa ahayn bay xaggiisa u jahaysan doonaan oo caabudi doonaan waxaa kaloo musanifku uhi bacda hadihi اlumma muu odrhan ana hadihi اlumma ama ana kula hadihi اlumma muu odhan waana hadalkaasina qeydka bacdiyada uu ku qeyday waa qeyb muhim jiddana wey wuxuuna cadaynaya ana اlmusنifa laa yctiqid ana اlumata kulaha sataqacu fi shirk wainama bacduha faqad inaanu musanifku ictiqaadsanayn in ummadda oo dhami shirki ay ku dhici doonto u ictiqaadsan yahay sida nusuustu tusisay ummadda qaar ka mid inay shirki ku dhici doonaan masladaasina waa masale muhima ah waxaanay burinaysaa maa yaftari calayhi bacdu lmubطiliin min anahu wa atbaacahu wa atbaacuhu kaanuu yukafiruuna kula اlumma in badan ayaa khusuumu dacwati tawxiid sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo ardaydiisii iyo atbaacdiisii waxay u nisbeeyeen iyagoo ku been abuuranaya in ummadda oo dhan uu gaalaysiinayo markaa ummadoo dhan buu gaalaysiinaya maray idhahdaan ahlulxarameyn makiya madiine dadka degan oo dhami waa mushrikiin kufaara buuli waxyaabaa la yaab kalena waxaa ka mid a ah, calaamadna oo ah qofku inuu saaxibu baatil yahay qofku inuu ku kaaftoomi waayo cidda ay masaa'il diiniya isku hayaan inuu si cilmiya inu radiyo masaaisha isku khilaafsan inu cilmiyan uga hadlo oo uga doodo ee u tallaabo waa calaamad muhiima calaamadaase u fiirsada ee u tallaabo dacaayad beena iyo iftiraa'aad qofkiioo isagu la soo taagan waar anigu dadkoo dhan gaalaysiin maayo inuu haddana meel walba ku qorayo isagoon hadalkiisana shaahid ka keenahayn dadkoo dhami inay gaala yihiin buu ka aaminsanyay marka hadalkaa sheekhu uhi ana bacda haadihi lumma ereyga bacd uu ciwaanka ku sheegay kuwaasuu radin ku yahay sheekh cabdulaiif ibn cabdiraxmaan ibn اlxasan oo ah waxa weeyaan xafiid lmusanif xafiidkiisii baa dhalay cabdiraxmaan ibn xasan baa dhalay sheekhu awow u ahaa waana sheekha uu ku abtirsado sheekh saalax ala sheekh aynu sheegaynay iyo muftigii weynaa oo ah maxamed binu ibraahim sheekh ibnu baas ka horreeyey oo dee awowba u ah sheekh saalax al sheekh kitaab buu le lahaahdo eh, misbaaxu dalaam wuxuu ku radinayaa kitaabkaas waynu sheegi doonaa insha allahu tacaalaye nin ka mida kuwa ku been abuurtay sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab yihi maxamed ibnu cabdilwahaab ummadda oo dhan wuxuu ka aaminsan yahay inay gaalo yihiin oo mushrikiin ay yihiin markaasaa wuxuu odhanayaa isagoo firyada iftiraaga isagoo ka jawaabaya kitaabkaasi waa muhim shaamilada uu ku jiraa nadkana uu ku jiraa shubahaad badan oo khusuumu dacw ay leeyihiinna uu ka jawaabaya fa aalibulcilmiga ee kitaabu tawxiid dhigtay inuu akhristo wey wuxuu yihi qaala shaykhu raximah llahu tacaala fii risaalatii ila suwaydi lbaqdaadi warqadii uu diray ninkaa sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu ku yihi wamaa dakarta anii ukafiru jamiica annaas ila man itabacani وأزcم ana ankixathm غayr صaxiix fayaa cajaban kayfa yadkl hada fii caqli caaqilin waxa aad sheegatay buu ihi waxaad sheegtay oo ah inaan dadka oo dhan gaalaysiinayo aan leeya waa gaalo cidda anigay raacda mooyaane weliba aan sheeganayo guurkoodina inuu yahay mid aan sax ahayn waa la yaabee arinkaasi qof miyir qaba maankiisa siduu u geli karaa hal yaquulu hada muslimu aw kaafiru aw caarifu aw majnuunu waxaa miyuu odhan karaa qof muslima ama gaala ama miyir qabo caqli leh ama waalan ilaa uhi ama takfiru fa ana ukafiru man carafa diina rusul anu waxaan gaalaysiinayaa buu ihi qofka diintii rususha ilaahay uu la soo diray garta bimacnaa tawxiidkiiya uma bacda maa carafahu sabahu wanaha annaasa canhu wacaada man facalahu oo intaa dabadeed markuu tawxiidkii aqoon ahaan u gartay caaya oo dadkana ka reeba oo cidda tawxiidka ku camalfashana colaadiya fahada huwa aladii ukafiru anuu kaasaan gaalaysiinayaa buuri wa akaru lummati walilaahi alxamdu laysuu kadalik ilaahay baa ammaanteeda iyo mahaddeeda leh sidaa maaha buui sifadaa maleh marka firyadaa ilaa iminkay la wareegaan wahaabiyadu dadkao dhan bay gaalaysiinaysa iftiraagaa maxaa ku kalifay hadday yidhaahdaan waxay gaalaysiinayaan cidda shirkiga samaysa ama haddaanay xataa iyagu shirki u haysan hadday yidhaahdaan waxay gaalaysiinayaan kuwa jinka u gowraca dadka dhintee u gowraca iyagoo ka baqanaya ama wax kaga doonaya kuwa wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin makhluuq nool ama dhintay weydiista kuwa u nadra waxa weeyaan makhluuqaadka iyagoo markaa e, nadarka ku weyneynaya ama wax kaga doonayo ugu dhowaanaya kuwa ka baqanaya waxa weeyaan makhluuqaadka e, baqihii cibaadada ahaa kuwaasay gaalaysiiyeen hadday yidhaahdaan run bay sheegi lahaayeen dadkuna waxay odhan lahayn dee kuwa hadday gaalaysiiyaan dee waa sax way saxsan bay odhan lahayn walihaada taa way ka leexanayaan maxay odhanayaan ummadda o dhan bay gaalaysiiyaan bay odhanayaan waxaa la mid ah axsaabtan diiniga jirta waxay odhanayaan qoladan salafiya aljadiida ummadoo dhan bay tabdiiciyaan bay ku odhanayaan waa iftiraagaasoo kale un ummaddo dhan bay gaalaysiiyaan ti unbaa ayuunbaa sii socota un ummaddo dhan xageenu ku tabdiicina ciddii markaa bidca samaysay xujadu ay ku oganto ayuunbaa bidcoolaaba leenahay inagu laakiin ummadoo dhan baa wada qof bidc ka nabadgalayba ma jiro hada laa yuujad fi kitaabi walaa fi sawtiyati musajala oo been abuur cad wey had ya jeer qofka markay xujadiisu daciif tahay buu u leexdaa been abuurka iyo mawduucii laga hadlaayey midaan ahayn oo xaydada waxaa la dhahda uu sameeyo wa qaala raximah fii risaalatihi lishariif xijaas waxaa xukumayay waktigaas qolo markaa ashraaf ahayd ahlulbeyt ahaa oo alashraaf la odhan jiray wuxuu ku uhi warqad uu diray sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wa ama alkadibu walbuhtaanu milu qowlihim anaa nukafiru bilcumuum been abuurka iyo ribaynta miyaa sida hadalkooda idhaahdaan si caamaanu dadkao dhan u gaalaysiinaa wanuujibu lhijrata ilayna calaa man qadara calaa idhaari diini iyo odhaahda ay idhaahdaan qof meesha uu joogo diintiisii ku muujisan kara ayaanu hijro ku waajibinaa anu dhahnaa inuu beledkayaga yimaado mooyaane wax kale ka ansixi maayaan waana nukafir man lam yukafir waman lam yuqaatil iyo inaanu gaalaysiino cid aan shirkiba samayn laakiin aan gaalaysiin cidda aanu gaalo u aragno ama aan la dagaalamin wa milu haada wa adcaafu adcaafi iyo hadalladaasoo kale iyo labalaabadii wa kullu hada min alkadib walbuhtaan buuri waxaasoo dhami waa been iyo ribayn alladii yasuduuna bihi annaasa can diin illahi wa rasuulih taasoo ay dadka kaga hor istaagayaan dacaayadaas dadka ay kaga hor istaagayaan ilaahay diintiis iyo diintii ilahay rasuulka usoo dhiibay markaasaa wuxuu leey waida kunaa la nukafiru man cabad asanam aladi calaa cabdilqaadir wاsanam aladi calى qabri axmed اlbadawi waamhaalihima liأjli jahli wacadami man yunabihum fakayfa nukafiru man lam yushrik biاllah ida lam yuhaajir ilayna wuxuu leeyahy qaar xataa shirkiga ku sugan baanaan gaalaysiin buu leeyay iska dhaaf midaan shirkiba samayna haddaanaan gaalaysiin buu yihi kuwa caabudaya sanamka cabdiqaadir aljaylaani qabrigiisa ka dul dhisan mar haddii waxa weyaan cibaadaadkii loo leexinayo magaca la doonaya baa loo bixiya muxuu noqonaya sanam iyo sanamka ka dul dhisan qabriga badawi isla masar ku yaala iyo kuwa lamidkaa ah. liajli jahlihim aanaan u gaalaysin jahligooda awgeed waxada man yunabiu iyo cid baraarujiso oo wuxu sheegto wax bartaa inaanay jirin fakayfa nukafiru man lam yushrik billah midaan shirkiba samayn saan u gaalaysiinayna idaa lam yuhaajir ilayna odhan mar haddaad soo hijiroo weydo annaga aada noo iman weyday gaal baa tisaanu odhanayna walam yukafir yuqaatil subxaanaka hada buhtaanu cadiim waa been abuur weyn bui arrinta noocaasi ah markaasaa wuxuu leeyahay sheekh cabdulaiif faida kana hada kalaamu sheekh raximah اllah fi man cabada asanm aladi cala اlqubuur ida lam yatayasar lahu man yucalimuhu wayubaligu اlxuja fakayfa yuطliqu cala اlxarameyn inaha bilaadu kufri hadduu sheekhu sidaa ka yidhi kuwii caabudayay asnaamta xabaalaha laga dul dhisay sababta u gaalaysiin waayena ay tahay cid waxbarto oo xujada ku oogtaa inaanay la joogin siduu u odhanayaa bilaad lxarameyn waa bilaadu kufrin siduu odhanaya washaykhu calى minhaaji nabawiyi wasiraaطi mustaqiimi yucطi kula maqaami ma yunaasibu min alijmaali wاtafsiil waa manhajkii nebigu ku socdayo waddo toosan maqaam kastana wixii munaasib ku ah ama ah ijmaala si duuduuban hadalka in loo idhaahdo ama tafsiila in la faahfaahiyo ayuu ayuu sheekh waxa weeyaan uu ku hadla xataa wuxuu sheegayaa sheekh cabdulaiif sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala sheekhii la odhan jiray asancaani maxamed ibn lamiir asancaani yamaaniga ahaa inuu ku khilaafay mas'alada ku saabsan dadkan shahaadanaya ee haddana waxyaabo shirkiyaada samaynaya ma kufaar asliyiina baa waxaa la odhanaya islaamnimadooduba may ansixin mise waxaa la odhanaya mar haddii ay shahaateen taasay ku islaameen wixii intaa dabadeed ka dhacayna waa shirkiga waxaa loo eegayaa maxaa kalifay jahli baa kalifay ma taawiil baa kalifay ma ikrah baa kalifay xujadii ma ku oogantay mise kumay oogmin masalada inay ku kala duwanaan sheekh maxamed bin abdilwahaab iyo eh, amiir isancaani oo isku waqti alamiir isancaani isagu la waa kufaar asliyiina waayo laa ilaha ilaa macnaheeda mar haddaanay fahminba waxba inay ku dhawaaqeen u tari mayso diinta mabay soo gelin shek maxamed abdilwahaabna wuxuu lahaa qofku mar hadduu ashahaato inagu waxaynu xukumaynaa inuu muslim yahay bacda dalika haddaynu kufriyaad iyo shirkiyaad aynu ku aragno dee qof muslimoo waxyaabahaasi ay ka dhaceen baynu ku tirinaynaa oo axkaamtiisi aynu siinayna halkaasuu gaadhsiisna xataa qadiyatu taarik salaa sheekhu sida xanaabilada lagu yaqaan mu muu takfiirin jiray shekh maxamed abdilwahaab raximah allahu tacaala markaa iska cibaaraat mujmala oo maqaamkaasi ijmaalka u keensaday ayaa mararka qaarkood ay ku dhegaan cibaaraadka mufasalka ah sheekhu ciduu takfiirinayo uu ku cadaynayo cidda tawxiidka ka tagtee shirkiga u bareedha ee weliba xujadu ay ku oganto kii shirkiga ku dhacay baanu takfiirin ahayn xataa tuqaama calayhi lxuja ilaa xujada lagu ogo in markaa hadalkaa loo noqdo ayaa waajiba markaa sheekhu markuu leeyahay ana bacda hadi lumma yacbud lawthaan waa qayd muhima wey waxaana u daliila inaanay ummadda oo dhami shirki iyo gaalnimo u noqon ahayn rasuulkaa sheegay ana ummatahu laa tajtamicu calaa dalaala ummadiisu lumitaan iskuma waafaqayso waxaa kaloo rasuulku uu yihi si bukhaariy muslim wariye can lmugiira laa yazaalu naasu min ummatii daahiriina xataa yaatiyahum amr llahi wahum daahiruun fii lafdin laa yazaalu aa'ifatu min ummatii daahiriin xataa yaatiyahum amr llahi wahum daahiruun axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay yacbud lwthaana yacbud gayr allah ilaahay cidaan ahayn buu caabudaya arrinkaasna daliilka marka waxyiga laga yimaado u xooga badanayn u haynaa waa alwaaqic sheegu mar hadduu wax dhacayba uu yahay oo mushaahad uu yahay in daliil qur-aanka iyo sunnaha looga raadiyo ma isagaa u baahanba soo inagaan aragna dad shirki sariixa samaynaya oo iska dhaaf filcibaada ee fi rububiya sifaadkii rabbi cidaan ilaahayn ku sifaynaya ole ilaahay cid aan ahayn baa qeybka og waa markii aan xarshin tegay soo ninkii nala murmay ee lahaa waad ku simbirraxatay markaad tidhi ilah unbaa qeybka og sumaydaan maqlayn maxaynu kaa nidhaahnaa waxaad shirki maaha baynu dhahnaa sidaasoo kale qaar leh dad dhintay baa nafci iyo duri haya oo tasaruf kownkan ku leh cibaadadaba tawxiid ulcibaadada intaan la soo gaadhin ashirku fi tawxiid rubiya baa buuxa ashirku fi tawxiid اcibaadana hadalkiisaba da marka waaqicaas iyo wuquucu dalika arrinkaas wax dhacay inuu yahay ayaa u daliila nusuustuna daliil bay u tahay adilada tusinaysa ummadan qaar ka midi ummatulijaaba ummaddii nebiga rumaysa qaar ka midi inay shirki ku dhici doonaan aad bay u fara badan tahay waxaa ka mida daliilka koobaada alahbaar الصariixa fi ana fi'aama min hadi اluma sayacbud اlawthan axaadiida ku cad in ummadan qaar ka mida ay caabudi doonaan awthaanta min dalika qowluhu salى اllah alيه waslm fima rawa الbukhari وmuslim la taqumu الsaacaة xatى tadariba alyaat nisaءi اdaws calى dilkhalas dilkhalas waa sanam qabiilaة daws ay caabudi jirtay waa qabiilaة abi hureyra qad takhalasa minhu nabiyu calayh isalaatu wasalaam saxaabigii jariir bn cabdillahi albajali iyo rag la socday buu u diray man yunixunii min dilkhalasa way kasoo takhaluseen oo way baabiiyeen meeshaana kuma hadhin iyo qabiilada cid dilkhalasa rumaysan oo weli caabudaysa arrinkiiu saasu ku xadiidkana wuxuu sheegayaa qiyaamuhu inta aanu dhicin in nisaau daws ay ku dawaafi doonaan sanamkaas oo cibaadadiis ay dib usoo noqon doonto oo markaa markuu leeyahay xataa tadariba alyatu alyat waa baryihi ilaa dumarka reer dows baryahoodu ay isgaraacaan sanamkaa dilkhalasa dushiisa iyagoo de uxadraynaya ama ama ku dawaafaya wahada daliilu calaa ana cibaadatahu satacuud fii qabiilati dows qabiilatu dows tii nebiga rumaysay ee nebigu u duceey uhi allahuma hdi dows inay cibaadatlawthaan dib ugu noqon doonaan oo sanamkaa qaar iyaga ka midi dib ay u caabudi doonaan ayuu xadiidku tilmaamaya waxaa la mida xadiidka abu dawuud iyo tirmidi ay wariyeen annabiya qaala laa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin qiyaamuhu dhici maayo ilaa qabiilooyin dhanoo ummadayda ka mid mushrikiinta ay haleelaan macana dhulkii islaamka intay ka guuraan ay dhulka mushrikiinta u guuraan macnaha waa lagu fasira ama luxuuq ictiqaadiya oo la diin noqdaan waxataa yacbudu lawthaan ilaa ay awthaanta caabudaan macbuudaadka baatilka ilaa ay caabudaan daliilka labaad waa nusuusta alatii fiiha alikhbaar biana bacda hadi lumma sayaqacu fi kuli ma waqacat fiihi lumam saabiqa waa axaadiida ku cad in wax kastoo ummadihii hore ay sameeyeen ummaddan laga dhex heli doono qaar sameeya marka lala akhriyo nusuusta xadiidka uu musanifku baaba ku keeni doono ayaa ka mid eh marka nusuustaa lala akhriyo adilada sheegaysa ummadihii hore yuhuud iyo nasaaraba li inay shirki ku dhaceen ka labadaa laysu geeye maxaa ka soo baxaya adilada tilmaamaysa ummadihii hore inay shirki iyo kufri ku dhaceen ummaddanna laga dhex heli doono dad sameeya wax kastoo ummadihii hore ay sameeyeen waxaa ka soo baxaysa in ummaddan qaar ka mida shirkiga ay ku dhici doonaan waanay noo soo socdaan aayadaha tilmaamaya in ummadihii hore shirkii ay ku dhaceen iyo cibaadatu hayr illaah iyo in ummaddan cid waxaa samaysa laga dhex heli doono daliilka saddexaad waa alijmaacu alqaطci min aلصaxaaba ana bacd almurtadiin fi zamanihim tarakuu tawxiid warajacuu ila cibadat اlawthan akri taarikh lmurtadiin iyo wixii ay saxaabadu ka yidhaahdeen murtadiintu qaybay lahaayeen qaar waxa weeyaan raacay kuwii nebinimada sheegtay oo riddadoodu ay sidaa ku timi qaar diiday faraaida markaa macluum min addiini bidaruura sida zakada oo kale waajibnimadeeda diiday qaar waajibnimadeeda ogolaa laakiin abubakar u dhiibaan diiday way jireen kuwaa ridada lagu sheegay waa rida suqra siduu yidhaha alimaam shaafici raximah llah macanaa samayn jireen bay ka tageenun weeye way gaaloobeen maaha oo riddada labada macnaba waa lagu iطlaaqa ridda kubra oo ah rujuuc can iddiin ila alkufr iyo ridda suqra oo ah tarku maa kaana yuadiihi min alwaajibaat ilaa tadyiiciha waajibaadku qofku samayn jiray inuu samayntoodii daayo oo u dayeeco waxaa kaloo ka mid ahaa murtadiinta kuwo tawxiidkii ka tegey oo dib ugu noqday ilaa cibaadati alawthaan marka arrintan waxay dhacdayba iyadoo saxaabadii nool yihiin shubahadooda oo ay noo iman doontaa odhanaysa axaadiida ku soo aroortay in cibaadat alawthaan dib loogu noqon doono ummadda qaarkood ay ku noqon doonaan waa fii aakhiri zaman aakhiri ayaami dunya bay dhacaysa shubahadaasi waa shubha baail ah saxaabadii oo nool ayaa dad muslimiin ahaa ay dib ugu noqdeen ilaa cibaadati alawthaan murtadiinta qeyb ka mid ay kuwaasi ahaayeen marka hadday ummadani tahy macsuuma min alwuquuci fi shirk lastaxaala wuquucu dalika minhum dee ummadani tay mid laga ilaaliyey shirki akbara inay ku dhacaan dee ma dhacdeen in waktigii saxaabada dadka qaarkood ay cibaadat alawthaan ay dib ugu noqdaan culama lislaamna waxay ku ijmaaceen dawaaif iyo kooxo ashahaadanaya gaalnimadooda sida nusayryada oo kale iyo ismaaciiliyada iyo wama zaaluu yaxkumuuna bilkufri washirki calaa ma yaqacu fi lkufriyaati washirkiyaat culama islam min cahdi saxaaba ila alaan shirki iyo gaalnimo inay ku xukumaan dad kufri ama shirki ku dhacay kamay suulin oo baab dhan baa kutubta fiqiga ku qoro lahaa baabu ridda waxyaabaha markaa lagu gaaloobay baabka culimmadu ay ku sheegaan oo shirkigu uu ka mid yahay qolooyinka markaa le ummaddani waa macsuuma min ashirki waxa ay waa qolooyin mutaakhiriina u badan oo qolooyinka waxa weeyaan sheekh cabdulatiif uu tiriyey magacyadooda aynu akrinay ay u caansan yihiin kutub bay masaladaa ku qoreen shubahaadna way u daliishadeen marka shubahaadkaas waan qoray qaar badan oo ka mida iyo jawaabahooda laakiin inaan idiin akhriyana waan doonayey laakiin waxaan is idhi waxay ku fiican tahay ka shubahaadka insha allah marka la dhigayo in la sheego ayay ku wanaagsan tahay oo haddana lagu gaabsado aslulmas'ala in ummaddan qaar ka midi ay shirki akbar ku dhici doonaan iyo adilada tusinaysa wixii shubaha markaa lasoo soo arooriyena meeshiisaynu ayaynu la sugaynaa musanifku raximah llahu tacaala litaxqiiqi maqsuud ilbaab wuxuu u sheegay shan daliil saddex aayadood iyo laba xadiid adaliil awal qowli llahi tacala buu u baab yahay buuri ilaahay buu hi alam tara miyaanad arag oo eegin ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban ee xadan qeyb min alkitaabi kitaabkii ilahay soo dejiyey ka mida yuminuuna waxay rumaynayaan biljibti bay rumaynayaan iyo wاطaaguut wayaquuluuna waxay ku odhanayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay ee mushrikiinta ahaa haa-ulaai oo mushrikiinta ah ayaa ahdaa ka hanuunsan min alladiina kuwii aamanuu nebiga rumeeyey sabiilan xagga wadada oo mushrikiintii bay ka fadilayaan dadkii muslimiinta ahaa ee ahlutawxiidka ahaa marka alam tara istifhaamtu huna waa liltaqriiri wاltacajub waa masalada dee in la sugo oo tacajubna la muujiyo weeyaan ujeedadu ru'yaduna tara waa basariya bidaliili anaha cudiyat biila ilah baa lagu gudbiyey marka macnaha aayaddu muxuu noqonayaa undur bicaynayka labadaada indhood ku eeg ilaa haulaai aladiina uutuu nasiiba min alkitaab kuwaa la siiyey qeyb kamida kitaabki ilahay soo dejiyo towraad iyo injiil kayfa aamanuu biljibti waaaquut bale jibti iyo taaquut ay u rumeeyeen ibn lqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa miftaaxu daar isacaada wuxuu sheegay tarkiibka noocana la dhaahdo aladiina uutuu nasiiba min alkitaab inuu qur-aanka ugu soo arooray lidami inuu ugu soo arooray marka la dhaleecaynayo waay yuminuuna biljibti waaaaquut aljibt waaaquut waa maxay halkan maxaa looga jeedaa waa la ysku khilaafay sanamaani kana mushrikuuna yacbuduunahuma min duuni illahi bal laba magac weeyo laba sanam ay lahaayeen mushrikiintu ay caabudi jireen waqiila aljibtu asixru waa sixirkaa la yihi waqiila waaaguut ashayaan wa qiila aljibt waa alkahin faaliyaha wطaaguutu rajul min alyahuud yudcى kacb bn ashraf kala xukumi jiro bigayri ma anzla ku kala xukumi jiray intaaba waa la yihi ibnu jariir markuu aqwaashaas sheego wuxuu odhanaya wsawaabu min alqowli fi tawiili yuminuuna bijibta wطaaguut an yuqaal yusadiquuna bimacbuudeyni min duuni illah waxay rumaysnaayeen way ictiqaadsanaayeen laba shay oo la caabudo ilahay sukad yacbuduunahumaa min duun illah ilahay sukadii bay caabudayiin yatakhiduunahumaa ilaahayn wadalika ana aljibta waaaguuta ismaani likuli mucadam bicibaadati min duun illah jibta iyo aaguut mid kasta oo la weyneeyo oo caabudis la caabudo lagu weyneeyo oon allah subxana wa tacaala ahayn baa jibta iyo aaguut la hahdo aw aaca lagu weyneeyo aw khuduucin low wuxuu ku dhowiyey tafsiirkii ibn اlqayim uu siiyey aaguutka soo ma kaina ma kana dalika mucadam kaa la weyneynaya wuxuu doonayaba ha noqde waa jibti iyo aaguut min xajari aw insaani aw shayطaan وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتا وطواغيت marka asnaamtii ay caabudayeen baa looga jeedaa weeyaan khulaasatu qowlihi wجه dilaalة الآية calى maqsuud الbاb wma fiiha min اlإkhbaari bkfr الyahuudi والنasارى waa inuu ilaahay ku sheegay aayaddan yahuud iyo nasaara inay kufriyeen wa wuquucihim fi الshirk ay shirki ku dhaceen biiimaanihim biljibti waaaguut shirkigaasoo ku yimi rumaysnaantay rumaysnaayeen ay caabudayeen jibtiga iyo aaguutka marka aayaddu waa intaasay noo sheegtay warkaas halkey inaga tusinaysaa in ummadan qaar ka midii ay shirki ku dhici doonaan aayadda quri inama tusinayso ee marka aayadda lala akhriyo xadiidka uu nebigu calayh isalaatu wasalaam sheegay wax kastoo xun oo yuhuud iyo nasaara ay sameeyeen ummaddan cid samaysay in laga dhex heli doono ayaa waxay noo soo baxaysa waxaa xune alyahuud wanasaara ay sameeyeen hadduu ka mid ahaa shirkigii cibaadatu hayr illah dee in laga dhex doono cid wadadaa marto oo ka dabagasho oo shirkiga samaysa marka aayaddii waxaa laisla akrinaya xadiidkaasa laisla akrinaya saasay kusoo baxaysaa wejhi dilaalati ilaaya calaa maqsuudi ilbaab falaa budda an yuujida fii ummati nabiyi man yafcalu ficlahum liana rasuula sala allah alay wasalam ahbara ana yakunu fi hadi lummati man yafcalu ficlahum wayatashabahu bihim kama sayaati fi lxadiid sida xadiidka ku iman doonta marka alistidlaal bilaayati laa yatimu ila bilxadiid aladii sayadkuruhu lmusanifu fi lbaab ilaa xadiidka musanifku baabka ku sheegayo ah atattabicunna sanana man kaana qablakum la akriyo aayadda daliishigeedu ma dhamaystirmayo lihaada waa in lala akriyo markaa xadiidkaas waa in lala akriyo waay saasaanay culimadu sheegan sida ibnu iyo sheekh maxamed saalix cuthaymiin daliilka labaad oo qowlihi tacaala ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow hal unabiukum maydinku waramaa bisharin mid ka shar badan min daalika kaas aada sheegaysaan mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi ilaahay agtiisa uu ku leeyahay man huwa kaa ka shar badan kaad idinku sheegaysaan kaa ka shar badani man mid weeyaan lacanahu llahu ilaahay u nacdalay oo qadiba caleyh ilahay u cadhooday wajacala ilaahay uu ka yeelay minhum iyaga alqiradata daayariya walkhanaasiir doofaar wacabada aaquut kuwa aaquut caabudo ilaahay uu ka helay wajacala minhum man cabada aaquut macnuhu waa sidaa qaar aaquutka caabudo ilahay uu ka yeelay ulaaika kuwaasi ayaa sharun shar badan makaanan xagga meesha ay gelayaan aakhiro marka la tago wa adaluu iyagaa hallow badan u hallow badan can sawaai sabiil wadada toosan manaa hallowgay wadada toosan nimankii markaa yidhi lam nara ahl اdiin aqala xadan fi dunya walaakira minkum iyagoo muslimiinta la hadlaya maanaan arag dad diin sheeganaya oo idinka idinka dheef yar adduun iyo aakhiraba walaa diina shara min diinikum diintiinina diin ka shar badan maanaan arag bh iyagoo muslimiinta la hadlaya kuwaasaa loo jawaabay oo lagu yihi ma sheegnaa muslimiintan aad leedihin cid idinka shar badan maanaan arag cidda ka shar badan ee abaalmarintoodu ay ka xun tahay waa cidda sifaadkaa leh cidda sifaadkaa lehina waa idinka alyahuud wanasaara ayaa lala hadlaya oo muslimiinta sidaasi u caayay cidda sifaadkaalabaa muslimiinta ka shar badan man lacanahu llah waqadiba caleyh wajacala minhu alqiraadata walkhanaasiir wacabada aaquut kaasaa muslimiin kaasaa dhab ahaan shar leh maaha muslimiinta bisharin asluhaa waa ashar marka aliftii baa la xadfay takfiifa min dalika ismulishaaru yuu unoqonaya markaynu aayadda macnaynay ya la wuxuu noqonayaa ilaa qawlihim lam nara ahla diin aqala xadan fi dunya walaakhirati minkum walaa diinan shara min diinikum manaa kuwa aad sidaa ku tidhaahdeen kuwa ka shar badan ma idiin sheegnaa kuwa si ay ku yidhaahdeenna waayo muslimiinta wey mahuubatan waa maakuud min haaba wamican rajaca halkana waxaa looga jeeda aljaza whawaab ahawaabna yati fi qur'aani haaliba bimacna aljaza cala alkhayr hawaabku inta badan qur-aanka wuxuu ku yimaada iyadoo looga jeedo abaalmarin qofka khayr laga siiyey waqad yaati bimacna aljaza cala shar waxaa dhici karta mararka qaarkood in hawaab la idhaahdo iyadoo loo jeedo abaalmarin qofka shar lagaga abaalmariyo kama fi hadi aaya kama fi qowlihi tacaala hal huwiba alkufaaru ma kaanuu yafcaluun lakin sida haalibkaa hawaab marka qur-aanka lagu sheego aljazaau cala alkhayr baa looga jeeda man lacanahu llah allacn macnaheedu horuu inoo soo maray waxaana ku jirta aayadda ihbaat sifat allacni walgadb lilahi subxana wa tacaala waana min asifaat alikhtiyaariya wajacala minhum ilqiradata wlkhanaasiir macnaheedu waa maxay ey masakahum ilaahay kuwa uu dooriyey ee wasayarahum qiradata wkhanaasiir ee uu ka dhigay halkay bani aadam ka ahaayeen suuradooduu ka dhigay suuro daayeer iyo doofaar markaa kuwaas waayo waxaa la waafaqsan yahay inay iyaga ka mid ahaayeen laakiin kuweebay ahaayeen kuweebaa qira daayara laga dhigay kuweebaa doofaara laga dhigay kolle nas cadaynaya ma hayn ahlu tafsiirka qaarkood waxay idhahdeen alqirada waxaa laga dhigay asxaabu sabt kuwii sabtida inay ugaarhsadaan loo diiday inay kalluumaystaan khilaafay amarkii ilahay khanaasirna waxaa laga dhigay asxaabu lmaa kuwii nebi ciise ka dalbayn maa-iido uu soo dejiyo xeedho waxaa kaloo la yihi ina almaska ilaa kiradati wakhanaazira kaana liasxaabi sabt asxaabu sabtigunbaa qaarna laga dhigay daayara qaarna doofaar fashabaabuhum musikuu qirada wa shuyuukhuhum khanaazir dhalinyartoodiina daayaraa laga dhigay odayaashoodi iyo dadkoodi dadaana maxaa laga dhigay doofaaraa laga dhigay waay kuwaasaa markaa aqalu xada fi dunya walakhira min muslimiin diinhum sharu min diin muslimiin macnuhu waa sidaas wey hal masaleynu baraarujinaynaa masaladaas waxa weeye ayaddu waxay si cad inoogu sheegtay qaar yuhuud ka mid ah in laga dhigay daayeero iyo doofaaro kuwii wax kamida ama tafiirtoodii ahay miyay joogaan adduunyada imika la odhan karaa daayeeradan halkan ku nool iyo doofaaradani waxay ka farcan yihiin yuhuuddii la dooriyey maya saa lama odhan karo aladiina musikuu lam yabqa lahum naslu walaa caqib kuwaa la dooriyey taran iyo tafiir midnaba ma yeelan waxaa u daliilo xadiidka wariyey muslim can ibni mascuud ana rajula qaala linabiyi sala اllah alيh wasalam ya rasuula allah alqiraadatu wاlkhanaaziiru hiya mima musik rasuulka ilaahay ou daayeeradan iyo doofaaradan hadda adduunyada jooga oo umadi la dooriyeyba faqaala nabiyu sala اllahu alay wasalam ina allaha caza wajalla lam yuhlik qawman aw yucadib qowma fayajcala lahum naslan ma dhicin ilaahay ummad inuu halaagay ama uu cadaabay cadaabkana waxaa ka mid a maskiga iyo doorinta oo deeta haddana uu u yeelay tafiir waina alqirata wاlkhanaaziir kanuu qabla dalika daayeerada iyo doofaaradu kuwa intaan la doorin hortoodba way joogeen marka kuwii la dooriyey ee daayeer iyo doofaar laga dhigay dee iyagiina dhinte wax tafiira iyo tarana oo ka hadhayna ma jiro xadiidka macnihiis waa saas marka daayeer iyo doofaar hadda joogo lama odhan karo waa yuhuuddii iyo nasaaradii la dooriyey lama odhan karo walihaada muxuu noqonayaa xukumka marka masalada si cilmiya loo eego in caadifad lagu eegin in la yidhaahdo alyahuud waa abnaa aw axfaad alqirada wاlkhanaaziir yuhuuddu waa caruurtii ama waa tarankii iyo tafiirtii daayeeradii iyo doofaaradii sax maa arrinta noocaasi ah oo yuhuudda hadda joogta laguma odhan karo waxaad ka farcan tihiin kuwii daayeerka iyo doofaarka laga dhigay waayo nebiga calayh salatu salaam si cad inoogu sheegay ana haaulaa lam yabqa lahum naslu walaa caqib kuwaasi taran iyo tafiirtoona inaanay yeelan sida xadiidka cabdillahi bin mascuud aan akhrinay ku jirta marka laa yuطlaqu calayhim anahum abnaa lqiraati walkhanaazir aw axfaaduhum laakiin waxaa loogu yeedhi karaa in la idhaahdo antum ikhwaanu lqiradati walkhanaazir waxaad tihiin kuwa la walaala'a kuwii daayeerada iyo doofaarada laga dhigay ama yuhuudi waa walaalaha kuwii daayeerada iyo doofaarada laga dhigay saa waa la odhan karaa waayo dee dee kuwaa maadaama isku qolo ahaayeen waa walaaladood sooma axaadiina waa ku soo aroortay waxaa ka mid a ah xadiidka imaamu axmed uu wariyey can haabitin can anas inay yuhuudi nebiga usoo galeen deetana salaantii khaldanada ku salaameen idhaahdeen assaamu calayk oo caaisha radi allahu canhaa ay ka xanaaqday faqaalat asaamu calaykum yaa ikhwaana alqiradati waalkhanaasir idinku geeri dushiina haato dhinta walaalaha daayeerada iyo doofaarada walacnat llaahi waqadabu caaisha inay ku sheegtay ikhwaan alqirada waalkhanaasir nebigu kuma inkirin laakiin wuxuu ku inkiray caaisha radi allahu canha intii ay yidhaahdeen inay uga siyaadisay ziyaada fi ljawaab qofku haddii uu erey adiga a fi lixaqika ilaahay u xaaraantimeeyey uu kugu sameeyo ama uu kugu yidhaahdo dee intii in laegunbaad ku samayn karta haddaanad cafis qaadan jazaau sayiatin sayiatu miluha hadduu kelmad kugu yidhahdo haddaad laba ka dhigta ama saddex tacadiya dulmi baad samaysa yahuudi ha noqodo cidduu doonaya baa noqo waxaa la mida ah xadiidka ibn khuseyme wariyey fi saxiixi wasaxix albaniyu fi saxiixa xadiidka lix boqol iyo koob iyo sagaashan caaisha waxay tihi nin yahuudiya ah nebiga usoo galay markaas xadiidkan waxaa ku sugan markuu nebiga ku yihi asaamu calayka waxay tihi falam asbir xataa qultu calayka asaamu ghadab اllahi walacnatu ikhwaan alqirati wاlkhanaazir waan u tiriyey bay tii waan sabri kari waa waxaan ku uhi adigu dhimo cadhada ilahay kugu dhacday nacdashiisu walaalaha daayarada iyo doofaarada atuxayuuna rasuul allahi bima lam yuxayihi ilah rasuulka waxaad ku salaamaysa waxaanu ilahay ku salaamin qaala rasul lah in allaha laa yuxibu lfuxsha wala tafaxusha qaluu qawla faradadna caleyh rasuulka alayh isalaatu wasalaam cadaaladiisa hadal bay nagu idhaahdeen intiina in laegna waan ku idhi wa calaykum soo nabigu ugumu jawaabay ina alyahuuda qowm xusan waa qolo xaasidnimo badan yahuud wainahum laa yaxsuduunana calaa shayin kamaa yaxsuduuna cala asalaam wa aamiin shay ay nooga xaasiditaan badan yihiin salaanta iyo aamiintuna ma jirto bacdu salafna ikhwaan lqirad walkhanaasiir yuhuudda way ku sheegeen ama axaadiida tilmaamaysa inuu nebiga laftiisu ku yihi yaa ikhwaan alqirada walkhanaasiir falam yasixa minha shay bal hiya axaadiidu daciifa xadiid waxaa jirta tilmaamaysa reer banu qurayd oo kale inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ereygaa ku weriya ikhwan alqirad walkhanaaziir lakin xadiidaasi ma ansix wajhu dilaalati laahi calaa maqsuud ilbaab waa maa fiiha min alikhbaar biana min alyahuudi man cabada aaguut ayaddan waxay ku warantay in yuhuud ay ka mid ahaayeen kuwa aaguut caabuday macanaa kulu macbuud min duuni illah ba aaguutka looga jeeda ida kana fi ahli kitaab man cabad aaquut falaa budda an yujad fi hadi umma man yafcalu ficla mar haddii ahlulkitaabkii laga dhex helay kuwa ilaahay cid aanahayn caabuday ummadanna in laga dhex helo cid ilaahay cid aanahayn caabudaa waa laga maarmaan waayo rasuulka calayh salaatu wasalaam latattabicunna sanana man kana qablakum marka wadooyinka xune ay mareen oo dhan min ashirki ilaa sagiira cid muslimiinta ka mid oo ka daba marta ayaa la heli doonaa sheekh ibnu lqasim wuxuu yihi fi xaashiyati cala kitaab tawxiid muطaabaqaة اlaayati litarjama anahu ida kana اlyahuud miman cabada الطaaguut fakadalika yakunu fi hadihi اluma waxaa la wada akhriyaya aayadda iyo iyo xadiidka te natiijadu maxay noqonaysaa sida kuwaa looga helay cid ilaahay cid aanayn caabuday ayaa ummadanna looga heli doonaa cid ilahay cid aanayn caabuday maadaama rasuulku sheegay in wado kastoo ay mareen cid ummadan kamida ah ay ka daba mari doonto ayib wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin